ما يجر أبدا مثل لدو زيد وإن شئت لدى ومنه سبحانه وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل ثم الجهات ست فوق وورى ويمنة وعكسها بلا مرى وهكذا غير وبعد وسوى في كلم شتار واه من روى وجرور بكما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكثرا تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي باب الإضافة هذا محله ومبحثه وقد يجر إلا جرى لأركا الاسم اسمigii bilidaafati idaafa in lagu jaraa la arkaa kama yujaru bilxarfi xarafka sidii loogu jarayay ka qowlihim hadalkooda oo kale weeye ay yidhaahdeen daaru abi quxaafata daarun daar weeye oo abi quxaafata liabi quxaafata abi quxaafa u sugnaatay fataaratan mararka barhkood ta'tii waxay ku imaanaysaa bimacna laan bay ku imaanaysaa sida mithaalkaa horoo kale naxwu ataa waxaa yimid cabdu abi tamaamin abi tamaam ninka la yidhaahda addoonkiisii baa yimid waa cabdun liabi tamaam bimacna lam taaratan mararka barhkoodna taati waxay ku imaanaysaa idaafadu bimacnaa min bay ku imaanaysaa idaa qulta markaad tidhaahdo mana zaytin laba rodol oo saliid a weeye ee faqis qiyaasa daaka kaa horo cabdu abi tamaam ah wadaa kan dambe oo manaa zaytin ah waxaynu kusoo soo jirnay kitaabkii mulxat اlicraab waxaan soo gaadhnay beytka sagaashanaad waxaynu soo qaadanay baabkan baabkii ka horeeyey xuruuf اljar ayan kaanad xuruuf uljarkaasi waxa wax lagu jaro waxaynu nidhi waa saddex midi waa asalka oo shay haddii la jarayo xaraf baa lagu jaraa waa asalka xaraf in lagu jaro sida xuruufti ljarki aynu soo marray oo kale xuruuf xuruufulqasamkii aan soo marray oo kaleeto xataa min can calaa fi ruba kulligood waa xuruuf wey imaa in la jaro ismigan laakiin idaafa lagu jaro waa baabkeenna maanta iyo in tabciye lagu jaro iyadu warkeeduwa wax iska gaaban wax macaanala ma ah musanifku markuu soo sheegay wixii xuruuf lagu jarahayey oo dhan ayaa halkan musanifku wuxuu kaga hadlayaa waxaa jirta asmaa la jero laakiin asmaada waxa lagu jarayo waa idaafa ya maxay xuruufuljarka aynu soo marnay way ka badnaayeen ko iyo labaatan <laughs> ko iyo labaatan baynu soo marnay <laughs> weliba intaa keliya ma aha <laughs> a xuruufulqasamkii baa ku jiray ismigan marka marka la jarayo imaa waxa lagu jaray inuu xaraf yahay sidaan soo marnay sida min allahi min min rasuulin tanziilu min xakiimin xamiid imaa inuu yahay idaafa waa baabkeena musanifku isagoo kaa ka hadlayaa wuxuu yihi waxaa dhici karta ismiga in idaafa lagu jaro waa hadal cajiiba weeye hadalkaasi wax badan baan halka ka faaidnay miaalkana waxaa kamida bu i daaru abi quxaafa daaru waa mudaaf abina waa mudaaf ilayhi ismiga hadda jereni waa abi lanahu daar waa mudaaf abina waa mudaaf ilayhi waa majruur waa calaamatu jari haye abi alya niyaabatan can lkasra lanahu asmaa khamsa <laughs> haddana isla abida lafteedu mudaaf quxaafata haddana mudaaf ilayhi haye mudaaf ilayhi o dhanna waa majruur waa calaamatu jari haye quxaafata wa calaamatu jari alfatxa niyaamata can lkas lanahu ismin maa laa yansarif saas weeye wa waa dhammaatay isa susugi dambe <laughs> wixii lasoo maray hadda kan dambe hadda waa ku darsi haddaad xataa garan weydaan laa ba's laakiin labada horeba soo marnay idaafadu marka intaynaan sii qaacideynin waxaynu ismiga waxaa dhici karta in lagu jaro idaafa idaafada lafteeda aynu horta macrifayno idaafa waa maxay idaafada waxaa la yidhaahdaa waa damu ismin ilaa ismin waa ismi loo geeyey oo loo dumay ismi kale sababta loogu dumayna waa maxay liqasdi tacriifihi bihi aw takhsiisihi idaafadan waxa ismigan ismiga kale loogu dumay ee loogu geeyey waxaa weeye xataa labadii ismi a hal ismi oo kale iskaga noqdaan ismiga markii ismiga kale loo geeyo wuxuu u kordhinayaa tacriif matalanba hadduu nakiraha u macrifaynayaa ama wuu khasisayaayo hadduu ka hore caam ahaa wuu khasisayaa saa darteed weligii mudaafku waa maxay waa taksiis cilmi usuulka haddaad aragteen wuxuu ku jiraa ashyaada wax khasisa idaafada ka mid a ah hadalka hore waxaanu nidhi ismi ismi loo geeyey sababtuna liajli inuu ku macrifooba hadalkaas si aad u fahantaan macrifadu imisay ahayd macrifadu lix bay ahayd soo ma ahayn lixdaa maxaa kamid ahaa shanta macaarifta ayaa mid kamida wixii loo idaafeeyo soo saas ma ahayn shan bay ahayd macaariftu damiirka caalamka al wixii la geliyey shanta macrifada ah iyo wixii loo idaafeeyey mid ka mid ah ismigu marka markii ismi loo idaafeeyo kii hore loo idaafeeyey muxuu ka kasbanayaa tacriifka macrifada danta marka labada ismi la isugu idaafeeyo inuu ismigani ismigaa hore ee mudaafka ah ka kororsado macrifo waa kow ama ismigaa hore hadduu caam ahaa inuu khasiso waa kow labadii ismi markaa waxay isku noqonayaan hal ismi oo kale bay isku noqonayaan su-aal marka laba ismi oo la isu geyn odhanin labadaa ismi laba magac bay kala leeyihiin ka hore waxaa la yidhaahdaa mudaaf ka dambana waa maxay mudaafu ilayhi reer sarifo dhan hadda macnaha toos bay u garanayaan mudaafu ilayhi kolkii la yidhaahdo leann waa ism mafcuul ka dambe <laughs> haddaba si uu macnuhu waadix u noqdo mithaalkii hadda waa daaru abi labada ismi ka hore waxaa la dhahaa baynu nidhi mudaaf ka dambana waxaa la yidhahdaa ismiga hore hadda ma daarba mise waa abi daaru abi daaru waa mudaaf abina waa maxay asmaada waxaa kamida bu i ismi waxjara labadan ismiya isdaba socda ka waxjaraya hadalka musanifka sida ku cad waa maxay ma mudaafka mise mudaaf ilayga faa'iidada ugu fiican meeshaasaan ka helay waxa waxjaraya waa mudaafka sm sooma jeedaan wacalaa ra'yi siba weyhi weeye hadalkaasi laakiin maxamed ibn malik baa ku dhegan oo wuxuu leeyahay waxa waxjarahayaay ma aha mudaafka ee xaraf qadaran oo meesha ku jira baa jaraya beytka dambaynu ku sheegi doonaa oo waa maxay idaafada laba macno midunbaa u qadaran ama macnaa min oo ah bayaaniyo ama bimacnaa laam oo mulkiya wax shabaho aha muxuu ahaayey ashii jinsiyada ahayd marka xarafkaa meesha u qadaran weeye waxa jaraya buu caalimkii weynaa ee naxwadu qabaa ee ibnu maalik laakiin sida saxda ah waa sidan oo waa maxay waxa jaraya mudaafka wax jarahaya waad fahanteen warkaasaan rajaynaya soo ma labadii ismi kolkii laysu idaafaya marka hal ismi oo kalebay noqonayaan kii hore ee ka dambe loo soo mudaaf loo idaafeeyey laftiisa mushkil u keenayaa ila labada ismi lasu geeyey sooma waa inay wax kala kororsadaan ismigaa hore markaa waxaa laga mancinhayaa tanwiinta sidaan soo maray tanwiin ma geli karto ismigaa hore waa ko tacriifna ma gelayo oo kaa hore lama macrifayn karo leanna al idaafa ma kulmaan weligaa tanwiin idaafa miyay kulmi karaan weligood kulmi mahayaan weligood kulmi mahayaan hadduu jaamudukar saalim wix lamidka ayaha nuuntiina waa la jarahayaa waad fahanteen warkaas soo labadaa ismi marka markaad isu idaafayso muhimaddii ugu weyneed weli maynaa gaadhin kala la ee laga hadlay axkaamta jarka qaadan waa kee labada ismi ismiga hore oo maxaa magaciisa la odhan jiray wax alla wixii uu xaq u leeyahay baad icraabaysaa marfuuc buu noqon karaa mansuub buu noqon karaa majruura wuu noqon karaa lixasbi alcawaamili baa loo fiirinayaa waxa isaga ka horeeya mid kura buu noqon karaa waa kii hore ee mudaafka ahaa laakiin ismiga dambe ee la yidhaahdo mudaaf ilayhiga maxaa la ciraabayaa mar walba weligii jar wahaadaa wa dantaan usoconi wakaa marka ha isku qaldin marka mudaafki mudaafu ilayhiga waxa la jaraya waa maxay waa mudaafu ilayhigi mudaafkii wuxuuba noqonba ka wax isjaraya isagu matal waxaanu nidhi jaa zaydun mudaafku hadda waa maxay jaa waxaa yimid baynu nidhi zaydun ninka zayd la yidhaahda baa yimid ama ikaadi ikaada hadalkaasi isma dabaqi karo ma inaad i raacdaan ma jaa gulaamu zaydin raأaytu gulaama zaydin marartu bigulaami zaydin mar walba gulaam muxuu xarakaysan yahay gulaam wixii uu icraabka ka horeeya dalbayo talan ba jaa waa ficil maadi muxuu dalbayaa marka ficilka maadi u baahan yahay faacil wa kulu ficli faacilu fain dahar waila fadamiiru istatar waa marfuuc laabudda jaa ficil maadi min alfad axmed ibn icraab muxuu noqonayaa gulaam faacil marfuuc calaamatu rabci damatun daahiratun ulaam ma icraabna marka zayd marka muxuu icraaban yahay waa majruur weeye zayd mudaaf gulaam mudaaf zaydna mudaaf ilayhi majruur abadan ayib raaytu waxaan arkay he gulaama zaydin raaytu waa ficil faacil gulaamna waa maxay mafcuul bi mafcuul o dhanna waa maxay mansuub ulaama bay hadda noqotay wuu kor dhigmay lakin zaydna fiiri muxuu arkaysan yahay mar kasta hoos dhig lanna hulaam mudaaf zaydna waa maxay mudaaf ileyh marartu bihulaami zaydin marartu waa ficil faacil albau xarfu jarin hulaamkii muxuu xarakoobay hoos dhig zayd oo markii dambe mudaaf ileyh isagu muxuu arkaysan yahay mar kasta labadaa ismi isdaba socda ismiga hore wax alla wixii uu xaq uleeyahay ee icraaba baa la icraabaya ismi weeyabaa la saddex midun buu yeelanhayaa ama waa marfuuc ama waa mansuub ama waa majruur ismiga majzuumkaasee la odhanaya yaan lagu maqlin weya kaasi ismi majzuumi ma jiro ayib waxaan rajeynaya hadalku hadda aada u dhibeeryahay soo ma hadalku waa inu ardayga mogta marka hore meeshu u socdo waa in horta wadada waa in lugta loo saaray kadib wadadii buu qaadi karaa lakin wadda ada warhayna hadi la hahdo wadadii marhib lahad garan maysa meesha tahay waa in lagu dha meeshaasa ka baxdaa meesha wadadan sheegaya waa wadada meesha ka leexata waqad yujaru in la jaraa la arkaa alsmu ismigii bilidaafati idaafa in lagu jaraa la arkaa oo laga qurux badan yahay ahaye cibaarada liannahu wuxuu u socdo mudaaf ileyh waa mar walba majruur ka qowli madalkooda oo kale weeye uu yihi daaru ay dhaheen daaru abi quxaafata waa daar oo u sugnaatay abi quxaafata liabi quxaafata laan ku jiri doonta meesha waxaanu nidhi marka waxa wax jaraya waa maxay mudaaf ileyga mudaafka wa calaa ra'yisiba wey lakin ibn malik wuxuu qabaaba inu nidhi xarafka meesha ku jira ee zaa'idka ah ee qadaran ee macnahaan u qadaran macnaha way xajaraya hadda ibn malik waa kolkaad leeda waa majruur ma odhanaysa majruurun bilmudaaf waxaad odhanaysaa majruurun bilaami lmuqadar ila ana waa maa gulaam lizayd bay noqonaysaa markaas daarun liabi quxaafa fa taaratan barhkood ta'ti way imaan haysaa idaafadu bimacna lam bay ku imaanaysaa idaafadu waa laba oo idaafa xarfiya iyo idaafa macnawiya idaafadan aynu ka hadlayna waa idaafa macnawiya xarfiya ma shaqeysa waxay rabto laga goosan karaa hadalka axkaam kale iyadu leedahay fa mararka barhkood ta'tii way imaanaysaa idaafadii bimacna lam bay ku imaanaysaa waa sida hadda kan mithaalina oo kale kan bu laakin isagu socda naxu ataa waxaa yimid cabdu abi tamaamin shaacirkii weynaa ee abu tamaam la odhan jiray addoonkiisii baa yimid macnuhu meesha ku jira waa maxay cabdun li liabi tamaam laamtaas waa laamljinsiya laamtu marka ama waa milkiyo ama waa shabiihatun eh, muxuu ahaayey majaazan bilmulki wa taaratan mararka barhkoodna taati way imaanaysaa bimacnaa min bay ku imaanaysaa waa bayaaniya idaa qulta markaad tidhaahdo manaa zaytin manaa zaytin zayd laba rodol oo saliid ah weeye manuhu waa weel saliidda lagu miiso jiray laba rodol buu qaadaa laba rodol waa hal kiilo ee faqis qiyaasa daaka kaas iyo wadaa kan dambe ismishaaru kuu tilmaamay wuxuu ku ihi laba mithaal baan ku mithaaliyey labadaa mithaal kala macnay ahaayeen mid idaafada bimacnaa min bay ahayd midna idaafada bimacnaa laam bay ahayd war kaa horena qaado oo idaafada bimacnaa laam ahayd waa cabdun abi tamaam ka dambana qaado oo ay idaafadu bimacnaa min tahay oo manaa zaytina manaa zaytin min zaytin weeya macnuhu ayib <clears throat> walidalika saa darteed idaafadu waxaynu nidhi marna waxay noqonaysaa bimacnaa min oo ah bayaaniya jinsiya maxaa lagu gartaa idaafada ah waxaa lagu gartaa idaafadu in ay tahay bayaaniya waa kolkii shayga loo idaafeeyo isaga jinsigiisa loo idaafeeyo matalan ba waxaa tidhi khaatamu xadiidin artunigu soo garan maysaan khaatamu xadiidin waa fargashi bir ah khaatamun min xadiidin waxaynu nidhi shayga waa markaad u idaafeysa isaga jinsigiisa hadda waxa laysu idaafeeye waa khaatam iyo xadiid ma darti uga tegey oo waa maxay waa shayga markii loo idaafeeyo darafkiisa markii loo idaafeeyo darafkiisa markii shayga loo idaafeeyo matalan ba maaliki yawm اddiin maxaa loo idaafeeyey maalinka darafkiisii baa diin loo idaafeeyey bal makru leyli wالnahaar waxaynu nihi idaafadu saddex macno midun bay had ku timaadaa inay ku timaado bimacnaa laam waa sida asalkay u badan tahay inay ku timaado bimacnaa min waa kolkii loo idaafeeya baynuni shayga qayb isaga jinsigiisa ah iyo inay ku timaado bimacnaa fi waa kolkii loo idaafeeyo shayga darafkiisa loo idaafeeyo warku waa dhib soo ma waqad yujaru lismu ismiga in lagu jaraa la arkaa bilidaafati ka hadalkooda yidhaahdeen oo kale weeye daaru abi quxaafata fataaratan mararka barhkood idaafadii taati way imaanaysaa bimacnaa laan bay ku iman naxwu ataa cabdu abi tamaan baa yimid taaratan mararka barhkoodna taati waxay ku imaanaysaa bimacnaa min idaa qulta markaa tidhahdaa manaa zaytin laba radolo saliid a ee faqis qiyaasa daaka kan iyo wadaa laba kanba labadaba baabu lasmaai alati tajuru bimacna idaafa halkan waxaa laga hadlayaa asmaadu sida ay u badan tahay iyadoo mudaafana way timaadaa iyadoo mudaafka laga jarana way timaadaa bimacnaa asal waxa u asmaada marna waa la idaafaya marna idaafada waad ka jari kartaa tan miaalkeena hadda wuxuu ahaa hulaamu zaydin sooma ahayn jaa hulaamun waad odhan kartaa oo zaydka waad ka jari kartaa sida asalka ay tahay asmaada haddaad rabtana waad idaafayn haddaad rabtana idaafada waad ka goynaysaa sooma waxaa jira marka asmaa weligeedba laazimta idaafa laazimta baabka musanifku wuxuu kaga oon macnaha weligeed la isticmaali karin iyada oo aan idaafo ahayn weligeed bimacnaa iyada asmaada marka waxaa la icraabaya marba dee icraabku wuxuu doonay iyadaa mudaaf noqonaysa laakiin mar walba waxaa ka dambayn doona mudaafu ilayhi oo weligaa asmaadan arki maysid oo go-an ee weligeed waa mudaaf laakiin asmaadu asal waxa waa marna waad idaafayn marna waad ka goosan karta adaa khiyaarka laakiin tan khiyaarka malihida weligeed waa qasab inay idaafa laazinto baabkani waa intaa wa fi lmudaafi maa yajuru abada mitlu ladun zaydin wain shita lada wminu subxaana wduu wamilu wmac cinda wlu wkulu tuma aljihaatu situ fawqu wawara wayumnatan wacagsuha bilamira wa fi lmudaafi mudaafka waxaa ka mid ah maa shay oo yajuru jaraya abadan weligiiba waa bimacnaa cibaaradan waxaa ka qurux badnayd shay laazimaya idaafo leanna haddaan saa lo mudaaf oo dhani mar kasta wuxuu jaraya mudaafu ilayhiga milu ladun oo kale wey mil ukaadi wa ladun wuxuu ka wado ladun zaydin zayd agtiisa wain shita haddaad doontaana ladaa dheh oo ladaa zaydin dheh labada way ku banaan tahay ladaa zaydin ladun zaydin labada qur-aanka ku timi wmin waxaa ka asmaadaas idaafada laazimta subxaana baa ka mida waduu kamida ka mida wa milu baa kamida mida wa maca baa ka wa cinda baa wa ulu baa wa kullun baa ka uma aljihaatu jihooyinkaa ka mid a asitu lixda fawqu weeye wa waraa weeye wa yumnatan midig weeye wa cagsuhaa bidix weeye bilaa miraa'in dood la-aan wahaakadaa kan waxaa la mida hayrubaa ka mida wa bacdubaa ka mida wa siwaabaa ka mida fii kelimin kelmado oo shataa kala tagtagsan rawaaha waxaana wariyey man rawaa ciddii warisay intanoo kelia meehe meelo badan bay cibaarada saasaynu u saxaynaa waxaa asmaada ka mid ah. asmaa weligood idaafa laazima bimacnaa mar walba waxaa ka dambaynaya mudaaf ilayhi baa ka dambaynaya mudaaf ilayhi ayaa ka dambaynaya matalan waxaa kamida mid ah buu ku yidhi ladun baa ka mid ah ladun baa ka mid ah. waxaad odhanaysaa jalastu ladun zaydin haddaad rabtaan waxaad odhanaysaa ladaa zaydin waa daraf waxaan fadhiistay ninka zayd la yidhaahdo agtiisaan fadhiistay labadaba qur'aanku waa ku yimid ilahi wuxuu leeyahay wacallamnaahu min ladunna cilman waa maxay waa ladun ladaa haddaa rabtana dhesama odhanin waladayna maziidun ladaana waa ku yimid ladunna waa ku yimid qur'aanku ilahi wuxuu leeyahay min ladun xakiimin xamiid ayib ma odhan kartid u fiirso idaafa weligeed laasimtaa soo maynaan odhanin si loo fahmo ilaan waxay ahayd jalastu waxaan fadhiistay ladun zaydin soo ma ahayn ama ladaa zaydin ma odhan un jalastu ladaa jalastu ladun war waa maxay jalastu waan fadhiistay ladaa he maxaniis isma keenahayo labuda waa inaad tidhaahdo ladaa zaydin ama ladun zaydin waa inaad tidhaahdo ayib ka labaad <coughs> wuxuu yidhi waxaa ka mid aha cinda baa ka mid aha fawqu fawqa waa dharaf ileene waxaa ka mida cinda waxaa ka mida fawqa waxaa ka mida taxta taxta baa ka mid a inta ka kalena de adu ka qiyaas qaado sidan isugu xigaana darartan waxaa weeye okay waxaynu nidhi weligeed soo idaafi laazimaysaa soo maa weligiin waxaad soo saartaan subxaano go-an oo meel taagan subxaana allah subxaana rabbiy alcadiim subxaana aladii sakhara lana sub weligeedba waa subxaana aladii asra <laughs> ah. <laughs> subxaana baa kamida thu baa kamid aha oo la hadalka waad soo barateen thu waxaynu nidhi thu kolkaynu aynu soo maraynay asmaa sita maxaynu nihi du shardigeeda waxaa kamid a ah, laabudda waa in la idaafeeyo oo weliba loo idaafeeyo ismuljinsi bimacnaa saaxibna waa inay tahay meeshan ogow bal weligaa waxaad ii soo saartaa du ma jirto ayib wa milu baa kamida ah. weligeen ma aragteen milu daba go an oo meel taalla marmar bay dhacdaa ukaadi waan ka hadli doonaa macabaa kamid ah cindabaa kamida ah, ulubaa kamida ah, ulu jamc mudakr saalim baa maya lakin waa mulxaqun bijamci mudakr saalim ulu aalamuuna ibn muu ulu wacaalamuna ciliyuuna waaraduna shada wasinuna ah, maalin walba midba meel baynu kasoo fagi ibn maligan waan gaari doona insha allah wa kullun baa kamida weligaa maarta kullun meel taagan kullun dhammaan hee waa inaad raaciso kullun atawhu daakiriin uma aljihaatu situ lixdii jiho ayaa kamid a lixda jiho bal intaynaan carabi gaadhin lixda af soomaali waa maxay lixda lixda dhinac dhalinyarada lixda dhinac waa maxay kor iyo hoos iyo kaadiya shee quloodayaasha kaadiya kor iyo hoos haye haye haye saas weeye waxaa weeye carabi fawqa de waa kor taxt waa hoos waraa waa cagsu buu ku yidhi de cagsu waraa waa maxay qudaam yumnatan buu ku yidhi waa cagsuhu yumnatan waa maxay yusra ayib jihaatu sita baabkeeni maanta ma aha leanna waa duruuf laakiin musanifku wuxuu u soo qaatay waxay laazimaan idaafay laazimaan baabuduruuf bay ku imaan doonaan siwan ama suwan waa isku mid waad garanaysaa labada luqa bay ku jireen siwan iyo suwanna way imaan doonaanoo xaggay ku imaan doonaan baabul istitnaa bay ku imaan doonaan leanna xuruuful istitnaa bay kamid ahaayeen ayib musanifku wax badan uusan sheegin baa jira wuxuu ku yihi ilan fii alfaadin shataa soo alfaad fara badan uusan sheegin baa jira waxaa kamid a macaad allah weligin maartay macaada meel taagan macaad allah baa kamid ayun baa kamid a ay naasi jaaaka waxaa kamid ahaa kila kila meel taag weliin ma aragteen kila rajulayni kilta lmar'atayni kiltaana waa iyadoo muanatha waa labadi iyagun la haleeshiin jiray mulxaqun bilmuhanaa zayd baa kamid a zayd haddii hadda lagu dhaahdo ee waxaan leenahay shibhu baa kamida shibhu u egyahay di muxuu u egyahay shibhu camrin shibhu zaydin waxaa kamid ah duuna baa kamid ah duuna bakrin duuna mxuu ahaayey aan cilmin saair baa kamid ah saair الnaas saair اlcilmi waxaa kamid ah saairtaasi waxayna ku timaadaa waa bimacna jamiic daata baa kamid ah daat اlyamiini wa daat الshimaal waxaa kamida ah ulaatu baa kamid a ah. ulaatu meeltan weligin ma aragteen wa ulaatu اlaxmaali ajaluhuna lacamrullaahi camr baa kamid ah lacamrullaahi bayne baa kamid ah waa dharaf jalastu bayna alqawmi bayna yade wasat baa kamid ah wasat dhex haddaad tirahda waa maxay macnaheedu wasat annaas oo kaleeto ayib walidaalika saa darteed asmaada faraha badan oo idaafada laazimta ayuu musanifku meeshan kaga hadlay wa fi lmudaafi mudaafka waxaa kamida ah maash ismi baa kamida ah, yajuru jaraya abadan weligii bimacnaa waxaa laga wadaa laazimaya idaafo milu ladun zaydin zayd agtiisa wain shiita haddaa doontana la zaydin dheh wamin waxaa kamid a asmaada subxaana baa kamida waduu baa kamida wa milubaa kamida wa mac baa kamida wa cindabaa kamida wa ulubaa kamida wa kulunbaa kamida uma aljihatu situ lixdii jiha kamida fawqa weeye wa waraa weeye wa yumnatan weeye wa cagsuhaa weeye wa yusra bilaa miraain shaki la-aan waakada kan waxaa lamida hayru baa lamida wa bacdu baa lamida wa siwa baa lamida fii kelimin kelmada dhexdii xaalay yihiin kelmadahaasoo shataa kala tagtagsan rawaaha waxaa wariyey man qofkii rawaam wariyey tanbiih marka waxaanu nidhi asmaadan tadeetahay weligood waxay laazimaan idaafay laazimaan soomaynaan odhan waxaa laga wadaa macnaha idaafadaasay laazimayaan lafdan aw taqdiiran ama lafdigay ka laazimayaan weligood ama qadarkay ka laazimayaan ma laga goyn karaa mararka barhkood haa waa laga goyn karaa kolkii laga gooye maxaa lagu samaynayaa waxaa lagu samaynayaa tanwiin baa ciwad looga soo qaadanayaa tanwiinta markayna ku jira soo garan maysaan maxaa kamid ahaa tanwiin ciwad tanwiin lmuqaabala tanwiin taranum matalan ba mithlu soo hadda ma aha mithlun waa la odhan karaa mithlun maca soo ma ahayn macan kullu soo maaha ilahay ba wuxuuba leeyahay wakullun atowhu tawiinta xaggee laga soo laga soo ciwad qaatay idaafadii meesha ku jirtay baa laga soo ciwad qaatay soo ma jeedaan wakullun atowhu daakiriin macnaa kullu ayib in kullun ilaa kadaba arusul bimacnaa idaafadani asmaadani waxay laazimayaan baa laga wadaa idaafa lafdan aw taqdiiran laakiin waa laga goosan karaa haddii laga goostana laabudda idaafadii waa in ciwad sida nuunka soo garan maysaan wa nuunu ciwadun canintawini fi lism mufrad oo kaleeto waa in jumladii meesha ka maqnayd ee mudaafka ahayd waa in loo soo qaato maxay tanwiin waa in laga soo ciwad qaato baabu kam alkhabariya halkan waxaa laga hadlayaa kam wajru bikam ma kunta canhu mukhbiran mucadiman liqadrihi mukahiran taquulu ka maalin afaadathu yadii wa kam imaa'in malakat wa acbudii wasiir waxaad ku jirtaa bikam maa shayga kunta aad ahaatay canhu xaggiisa mukhbiran mid kaga warramaya mukhbiran kow mucadiman xaalaa tahay kii weyneynhaya liqadari qadarkiisa labo mukairan xaalaa tahay kii badinhaya saddexdaa shardi markii laga helo taquulu waxaad odhanaysaa ka maalin imise xoola ayay afaadadu faa'iidaysay yadii gacantaydu wa kam imaa'in imsa addoon baan ayay malakad mulkiday iyo wa acbudin addoommo gabdha addoommihii iyo rag addoommo ah musanifku wuxuu ku leeyahay kam ta khabariyada ah waxaad ku jartaa buuhi ismiga aad kaga waramayso saddex shardi kolkii laga helo kamtu waa inay tahay khabariya ee sifhaam waa inaysan ahayn kamtu waa laba qaybood laba qaybood kamtu ku timaadaa khabariya iyo istifhaamiya kamta meeshan lagaga hadlayo waa tee waa khabariya waa markay khabariyatood wax kaga warramayso warkaasaan sii kala qaadayna laba shayga aad ka warramaysa ee mukhbaru calayhiga waa inaad shay aad weyneynaysa yahay taxqiirka meesha ku baxay mukathiran waa in uu yahay oo maxaa meesha ku baxay taxqiirkii baa ku baxay saddex shardi baa laga helay kam laabuda waa inay tahay khabariya halkaa maxaa ku baxay istifaamiyadii kamtu waa inay mucadamo tahay shaygan waa inaad weyneynayso waxaa ku baxay meesha haddaad taxqiirinayso ood yaraynayso ayaa meesha ku baxay takfiir waa inay aad muxuu ahay aad ka warrayso wax badan halkaa maxaa ku baxay taqliil waxaad yaraynayso waxaynu nidhi kam waxay ku timaadaa mararka barhkood khabariya baabkeenna kolkii la joogo mararka barhkoodna istikbaar bay ku timaadaa kantii khabariyadahayd baa inay tahay khabariya iyo inay tahay istikbaariya oo waa maxay ama adaa waramaya ama adaa waraysanhaya inaad waramayso iyo inaad waraysanayso horta labadaas ku timaadaa haddaad adigu kayrkaa u waramayso waa khabariyada markay tahay macnaheedu markaa wuxuu kordhinayaa takhiir ismiga aad u idaafaysay ee ka dambeeya ismiga aad u idaafaysay ee ka dambeeya ka maalin afaadeedu musanifku yihi sooma ismigaa waa jaraysaa kam hadda waa mudaafkii ismiga mudaaf ileyhi waa maxay maalin maalin maxaa lagu sameeyey waa la jaray ka maalin imise xoola abaa afaadatu ay kordhisay yadii gacanteeda macnuhu wuxuu markaa noqonayaa alla xoolaha aan haystaay badanaayeybuu noqonayaa ko horta isagaa mukhbiraho isaa waramaya xoolihiina wuu badinhayaa xoolihiina wuu weyneynhayaa xoolo weyn taajir baana maalqabeen alla imsa xoolaan haysta ayib waa inaad badinayso haddii hayrkaa aad ku wareysanayso waxa leeda riyo xoola intee leeg baad leedahay goormaad timid xaggeed u socotaa maxaad maqashay soo xuraan sahanka soo waraysa kolkii la odhan jiray weeyaan ismigii lanyadi waxaa laguri kamtu mar walba idaafa laazimaysaa ismigii ka dambeeyey maxaad ku samaynaysaa waad nasbinahaysaa cajaaibkaa badana oo sokaynu hadda isla ogeynba mar walba ismiga mudaafu ilayhiga ah maxaynu isla ogeyn mujarabul waa maa siwaa kam kam ka reeb leannu kam waxa ka dambeeyaad fiirinaysaa imaad adu inaad warka aad daldalmayso iyo in lagu daldalmahayo hadii lagu daldalmayo horta haddaa u daldalmayso waa ismi ka dambeeya nasbi jar baynu leenahay cafwan jar sida ka maalin oo kaleeto hadii adigu aad tahay ninka waraysanaya oo war isheeg wax aad leedahayn ismi ka dambeeya kordhig oo maxaa lagu kordhigahayaa markaa ismigaa hore idaafa lagu hoos dhigay warkuu dhamaaday kan maxaa lagu kordhigay tamyiiz oo tamyiizka miyaa la kordhigaa ha tamyiizku saa lagu dayn maayo kaadi uu qaybsami doona tamyiiz lcadad mufrad hawlo badan buu yeelan doonaa hawshu ma yaraan doonto <laughs> wa kam imaain buu yidhi wa kam imaain imisa gabdhoodoo addoommo ah iyo wa acbudin uu ku yidhi halka wax laga qaatay marna wuxuu noqonayaa macluum اlqadr marna wuxuu noqonayaa mufrad buu noqonayaa kamaalin wa acbudin liannahu kam waxaa loo dejiyey cadad majhuul ah kam kolka la yidhaahdo wax aad garanaysa ma odhan kartaa matalan lacag baan haystaa waad og tahay waad i wareysanaysaa kasoo qaad inaad tahay nin wardoona waxaad i og tahay laba kun baan haystaa may dhihi kartaa imse lacagaad haysataa may waa taxsiilxaasil baa carabi loo yaqaana markaas waa qof iska xataa carabiga kalaam lama dhihi kara marka lean waxba faa'iideynin waa ko kam waxaa loo dejiyey uun in ay kordhiso cadad majhuul ah tamyiizu lcadadkuna waa macluum waa majruur markaas ama waa mansuub waan gaari doonaa ambal idiin siyo rurgufe tamiiska tamiisulcadadka loo yaqaane majruurka ah haddaad tamiisulcadad noqoto waa laga bilaabo saddex ilaa toban inta laga gaadho tamiiska waxa loo yaqaanaa tamiizul cadad baa loo yaqaanaa dhamaantina waa majruur oo idaafa lagu jiraa kulligii waxaynu nidi laga bilaabo saddex baynu nidi ilaa toban laga gaado sooma arbaca arbacata ashhurin soo ma arbacata ashhurin ayib tamyiizka tamyiizulcadadka loo yaqaanana waa boqol ilaa kun laba boqol laba kun weligii waa mufrad waana majruurun bilidaafa isaguna weligii tamyiizulcadadka mansuubkii marka waa maxay labadaas waa majruur si la rabay soo ma tamyiizka tamyiizulcadadka mansuubkii waa maxay waa laga bilaaba kow iyo toban tiradaa tirso ilaa sagaashan iyo sagaal wuxuu ku ka bilowdaa tira isdheer wuxuuna ku dhammaadaa waa mansuub baynu nidhi haye axadda halaaثata cashara soo ma jeedid hamsata hamsat wa cishruuna soo ma jeedid weligaasaan baad u wadaysaa tiscatun wa ina hada akhin lahu tiscatun wa tiscuuna nacjatan <laughs> tiscata cashara hamsata hamsata wa arbaciina soma jeed weligaaba waad jaraysaa weligaa waad jaraysaa ayib musanifku kaasuu marka ka hadlaya ilaahay suurat yuusuf muxuu ku yihi axadda cashara haya tafadal shee mhm. tamyiizka tamyiizilcadadka ah markaynu waxaynu nidhi mufrad buu weligii laazimayaa jamc ma noqon karo nas buuna weligii laazimayaa in lama jeri karo waana laga bilaababa inuu yidhi axad cashara ilaa tiscata wa tisciina laakiin mar hadduu ama ka yar yahay ama ka badan yahay waa majruur mufradna wuu noqon karaa jamacna wuu noqon karaa <laughs> waan iska sii intaa kulli way imaan doontaa baabutamiis bay ku imaan doontaa waxaas dhan hal xaba ka tegi maayo musanifku ayib wajur waxaad ku jirtaa bikama kunta waxaad ahaatay canhu xaggiisa mukhbiran ku ka warramaya mucadiman weyninhay liqadri qadarkiisa waa hal una ogo markaas hadalka musanifku hal kalenu kusoo darnay kolkaa la jaraya waa markaad adigu waramayso laakiin haddii lagu waramayo kuma jiro taqul waxaad odhanaysaa ka maalin imise xoolahabay afaadeedu kordhisay yadii gacanteed oo kam imaan imise addoon bay malakad mulkiday gacantaydu iyo wa acbudin rag addooma aba baabulmubtada'i walkhabar wallah subxana wa tacaala